dheeradh bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idilhantiin baa meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye gacalka maqlaayo galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe waxaan ka marneen kaftanka iyo sheekada wadajirna waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan iyo anigoo ifraax kaakiya ee soo dhowaada saaxiibayaal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 galab wanaagsan saaxiibada barnaamijkan waxaa leenaha galab wanaagsan ma anaa moodo ayaan taan maynaa dhis arkan <laughs> barnaamijka hal galab haddii qaban basmi malaha isbuucuu noqonaa halkaas galab aye mhm. galabaad noo gambisa miya mm, hal galab maa gambi mase laba galab okay labo eh, miya mase hal galab le okay isbilad ma lahan waxaa ku keenay marka ahyaantan intay jirtay galab dhaweed markaad maqneed barnaamijka mhm. waxaa ila qabtay tiim badan Oh, ah, <laughs> eh, waxaa la dhahay khilaafkii ka dhashay etoobiya iyo somalilan mm-hmm. heshiiskii ay galeen mm-hmm. dadkii ka soo baxday waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaalo dad dhahayo mm-hmm. yacni gaar ahaan rag iyo dumar leh afar haween hala guursado si loo ah, badiyo ah, ah, <laughs> si loo badiyo mm. soomaalida maadaama eh, dalka haatan aan ishaynaahu tira mm. dadka uu naga badan yahay mm-hmm. waxaa la yidhi anagoon isbadino oo afar afar <laughs> horta waa ark sheekadaas ku dheh laakiin waxaan fahmi waayey mm-hmm. sheekadaas iyo sheekadan wax isku keenay meesha afar maba ooline eh. mm-hmm. dagaal iyo juhdiyaa lagu jira ma anaga inteenaanaan dagaalano eh. Eh, nin dagaalamay doorto muxuu afar guursadaa anaga fursadaan u jidaa waa aragno moogta <laughs> nin afar guurs eh, afar yacni isku diyaarinaayo mhm. haddii kadib ilmo la dhalay la koriyey yaa mhm. dhintayaa nool la rabaa yacni ani dagaalkan u socdaa moogta mm. ani inaan soo noqonay kale ma ogi laakiin waxaan rabaa intaan derbiga ahay oo aan hore jiro qoladii aan dhalay oo kale inay koraan kadibna ay imaadaan ayagii oo ay igala wareegaan booski haddaan dhintan meeshii buuxiyaan horta sheekadaasi sheeko oo khaldan waa isla maqaldano <laughs> sababto ee mawduuc meesha maba oolinba doodaas xilli fiican ku soo doodaas yacni haa midda kaleento nin dagaal u jeedo ee xamaasadaysan ee dhulkiisii la boobay afar iska daay mid xataa ma soo fiirin layn isleeyahay horuu dagaalka geli lahaa taageera laakiin oo dhahay waa sax <laughs> wax eh, dumar taageer ma jiraan ma jiraan dumara jiradhwaxay dhaheen sababta meesha maba taalaba mhm. laba mawduuc oo kala fog idinka arrin qadiyad haddii xitaa la idin lagu soo gambaday weliba shina aad joogdin axmed dirir wuxuu dhahay mhm. tiradu muhiim ethoobiya anagoo intaan ka yar mhm. dowlad ahaan xitaa ka yar mhm. yaa wuxuu yiri aan dadkaas meel saarnay iyagoo naga tiro badanna dadkoodii waxway tari waayeen tirada marka muhiim ahan dheh tayada waaye mm-hmm. dadkiisoomaalida welib waxaa la dhahaa mm. waa dad oo dagali haniin ah marka xaggaas timaado dhankaas markay timaado allaileh mm-hmm. wayasoo etoobiya iyo soomaaliya wixii kala qabsadan waa la ogaa allaileh waatii dagaaladii iyo wixii isla soo maray waa la yaqaan taarikhdaas way qoran tahay aad iyo aad hadda anaga waxaan rabnay fursadan maadaama fursad arrin qadiyada maadaama ay taagan tahay meel kale ka raadiy walaal anaga qadiyadii waxaan dabcan inaan xoogaa aan hoos gashano hadda waxaan dareemaa inaad eh, qadiyadaas in kala weynaatay midaan aan keennay anagawaayahay mar kale <laughs> galab wanaagsan ay idin leenahay barnaamijka galab wanaagsan aala waxaan ku daafurnaa dhanka iyo kaalimaha suugaanta mhm. waxay noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan maryan mursal iyo qoomaal

isla maqoon oh. mursal iyo qoomaal haddii aan uga imaana halkaasi mhm. gudata iyo xilkaagii mhm. horta ma ogtaha markii las ixtiraamayo oo mhm. jacaylku wacan yahay aad iyo aad haddii uusan ixtiraam iyo isfahan jirinin jirin hada meeshaas waxaa uma yaalaan eh, inta badan waxaa laha mataqaanaa raahi familada soomaalida ay ladda haystaa waxay tahay isfahanka inta badan yar ah. yacni ruulis ah inta badan la isticmaalaa xuquuq xaqa laguu leeyahay xaqaa laguu leeyahay sheekadoodu inta badan waxaalaay ku eg tahay saaxiibtinimada oo dadku inay u wada dhaqmaan sida dad saaxiibba ah oo kale ha waa ku yaryahaa la dhahaa mhm. taasaa keentay inaa inta badan xitaa la arkinin familkan inay isjecel yihiin <laughs> halka dadyoo kale laga yaabo in la arko dad muddo isla joogay weli in loo jeedo inay yihiin dad mm-hmm. aada isu jecel alalehe halkaas hadaan uga imaano waa dhankaagii maxaa usoo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo maxamed mooge liibaan heestan waxaa la yidhaahdaa waa yeelka jaqabsada waxaa ka mid ah laylehe jacaylkii sidii ceel umad bixin mhm. anigana ka joogiyo ka joogiyo ha ku jabini meesha ku laabnaaye waayahay maxamed mudaan ku luuqeynay dhacay ظلمت قاضي maxamed mogalibaan allaileh jacaylkii jidii ceel umaad bixin anigana ka joog imaad oran haa oh, adiguna wadda waa u bixinaada anna waa igu sii daysa wixii haddaadan ila qabanaynin mhm. ni waxba kulama qabanayo ord iska tag maadi tiraadi waayahay mhm. barnaamijgal wanaagsan ayaa weli dhegeysanaysaan saaxiibayaan idaacadda kulmiyanaha waad kala socotaan qaybihiisii dhexan waan isla maraynaa mhm. dhankay kaalimaha suugaanta u noqonaynaaye waxaa soo qabanaya hees uu ku luqeeyo cabdi jaamac jooqle heestan waxaa la yidhaahdaa muna Thank you. waa tahay haddii halkaas ugu imaanoo joqlashiree mhm. barnaamijkeena kala wanaagsan ayaan weli ayaa weli ku guda jirnaa mhm. su-aalihii maalmaha horta agadaysa moogta xilli dhaca su-aal ay weydiin jirtay su-aalihii waa u xiistamiyaa haddaa kuu khafiifiyo dood ma qabtaa maya hmm. ana adiga rab inaa markaa su-aal ku weydiiy okay haye la weydii waay lagu weydii waa miya waha haddaa weydiin weysid adaa la weydiinaa ee difaaca qarannimada dalka mm-hmm. ma gabdhaha ma wiilasha basa iskalamse dumarkan qeyba ka yidiyaar mutina dagaalantaan ah, meeshasla aado diyaar ma la helaa maxaa diiday gabdhaha weligoodda waa dagaalami oo ragga cuntada u sameyn oo ka daba qaadi jireenoo dee dagaalkan waa geli jireen adiga shaqsiyan ifraax aniga soo maaha mm. aada iyo aad waayahay safka hore ka ahay maxaa diiday mm. mm. waayahay barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa suugaanta ayaan kusoo nasanaynaa waxaan soo qabanayaa heesoo ku muuse ismaaciil qalinle heestan waxaa la yihahdaa ubax oo dilaacay ubaxoo dilaa dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habadhadan hilaaci waa qalki daruurta

amantaa jaclaaye heedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagutume darmantaa jaclaaye heedha waan ku diraaya degmadan ku gaadhsiin waa lagu durbana lagu dumiwaxa iga dardaarana ducaduuma noqotee ummadda laalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduuma noqoti kallimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy ma maahun gowdooda qaadi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuru dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga gaadhan awrka dabarka la ogo dhexdabaalan doonta dabad lagu lisii dooqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya daariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduma noqotee madaxduuna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy amahungowdooda dhaganay hoydadooy magaalad shoodiyo degmadaad yarabixi dudadad mar soomaaliya dhulka daawadoonta jira dilaaliyo degalada dushoodiyo dulataadu yaraa bixi duudadaad mar soo mariye dhulka daawan doonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaaheen waa inaad ka durugta cayan laysku keen cabyona kala dirin kuwa diraadiraale dafku soo yidhaaheen waa inaad ka durugta maya laysku keendinin nacabyuna kala dilin waxaa iga dardaaranaa ducaduuma allaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee muulada dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoyda'dooy hamahungowdooda hadaganay yahay haddii hadee lagugu duceeyo faahay dadku mm-hmm. aabaha iyo hooyadaa noqoy mm-hmm. duca ku dhiman male muslimka hooya aaba allah kaagawaalidka ku dhaho wax kuu dhiman malahan allaileh heesas waxa ku looqeynayay muuse qalinle waa tahay barnaamijkeena gabagabadiisa ayaan kusii saqeynaaye cabdulaahi waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku luuqayso oo fahmo heestan waxaa la yidhaahdaa wacad tirhi nasiibkaaga waad heli anakayga waan sugi anakayga waan sugi mhm. anaa ku warwaraye allailaahadee gabadhii ma ku dhibayaba eh, nasiibkaygaan suganaa kaaga sugo mhm. maxaa horta culays keenay jacaylkiibaa hadee ku cuslaaday mhm. marka hadalkaraggiina saas baa laydinku yaqaana <laughs> dagaalkaad bilaabi rabtaa jooji dagaalka sokeeye waa gabagabadiiya jooga ay ku luuqeynaysa barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qaybka ayadeeskaasi allah ilaah gabagabada barnaamijkeena soosoodhammaan dhegeystayaasha mm-hmm. iyo farsamayaqaanka barnaamijka ku jiray mm-hmm. marka maxaa heeska gabagabada inoo soo qabanaysawaxaan uga tegayaa dhegeystayaasha aan ah. ku macsalaameyneynaa hees ay si wada jir ugu luuqeen maxamed saleemaan tubeec iyo faadimo cabdulaahi maandeeq heestan waxaa la yihahdaa guriga samaan lahayow tan inta ku kulmi doona midkan midkiisa xiga sidaa sii nabadgelyo iyoigaaldgeedkii jacay